رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين riyaadu saalixiin ayaan ku jirnaa khaasatan kitaabkii istikfaarta iyo amarkii lays-amrahayey dadku inay dhaaf ilaahay weydiistaan subxaanah wa tacaala wa can caa'ishata radia allaahu canha caaisha ilaahay ha ka raadi noqdee qaalad waxay tiri kaana rasuulu rasuuluullaahi rasuulkii alla wuxuu ahaa sala allahu calayhi wasalama yukfiru mid badiya an yaquula inuu yidhaahda qabla mowtihi geeridiisa ka hor subxaana allaahi wa bixamdihi ilaahay baa nasahan mahadna allah iskale astakfiru allah ilaahay baan dembi dembidhaaf weydiisanayaa wa atuubu waxaana u towba keenayaa oo aan u soo laabanayaa ilayhi ilaahay xaggiisa subxaana wa tacaala muttafaqun calayhi wa can anasin radia allaahu canhu qaala anas wuxuu yidhi samictu rasuula allahi rasuulkii ilaahay ayaan maqlay sala allahu calayhi wasalama yaquul asagoo odhanaya qaala allahu tacaala ilaaha sarreeye wuxuu yidhi yabna aadam ibni aadamow innaka maa dacawtanii innaka adiga maa dacawtanii intaad i tuugaysoo aad i rajaynaysaba hafartu laka waan kuu dhaafayaa calaa maa kaana wixii ahaaday minka xaggaaga oo dembi ah walaa ubaalii mana u aabayeelayo badnaan iyo yaraanba yaraan iyo badnaan iyo wuxuu yahayba u aabbayeeli maayo yabna aadama ibni aadamow low balaqad haddii uu gaaro dunuubuka dembiyaalkaaga haddii ay gaaraan canaama asamaa'i samada daruurahooda daruuraha daruurta samada ama canaama asamaa'i samada daruuraheeda humma istakfartanii kadibna aad dembi dhaaf i weydiisata kafartu laka waan kuu dhaafayaa walaa ubaalii mana u aabbayeelahayo in allaala intuu markaa la eg yahay yabna aadama aadam canugiisiiyow innaka adiga low aataytanii haddaad iila timaada biquraabi alardi arlada muggeed oo khataayaa gafaf iyo dembiyaala ah dumma laqiitanii aad ila kun kulanto laa tushriku bi shay-an adoon waxba ii shariig yeelin la ataytuka waxaan kuula imaanayaa biquraabihaa arlada muggeeda oo makfiratan dembi dhaaf ah arlada muggeed oo demdembi ah haddaad la timaado kadibna aad ilaahay la kulanta adigoon cidna u shariig yeelin muwaxid ah rabbi keligii caabudaayay biquraabihaa baan kula imaanayaa arlada muggeed oo makfiratan dembi dhaaf ah rawaahu tirmidiyun wa qaala xadiidun xasan tirmidi baa wariyey wuxuuna yidhi xadiidku waa xadiid xasan ah canaana asamaa'i bifatxi alcayni cayntoo la kordhiga qiila huwa alsaxaabu daruurtaa la yidhaahdaa wa qiila waxaa kaloo la yidhaahdaa huwa asagu maa canna waa wixii kuu soo muuqda laka adiga minhaa saxaabka xaggiisa ay dahara markaad cirka madaxa kor u tagto wax allaala wixii kuu soo muuqdaa kaana markaa waa la yidhaahdaa wa quraabu اlardi bidammi alqaafi qaaftoo la godo wa ruwiya bikasrihaa in la hoos dhigana waa la aqrin karaa ashhar in la godo ayaa ashhar ahoo caan ah saasaa wanaagsan wa huwa maa yuqaaribu waa wax u dhow mil ahaa buuxinteeda wa can ibni cumara radia allaahu canhumaa ana alnabiya sala allahu calayhi wasalama qaala wuxuu yidhi nebiga yaa macshara annisaa'i jameecadiina haweenka ahow tasadaqna sadaqa la baxa jameecadiina haweenkaa loola jeedaa haween jameeco ahow wax baxsada oo sadaqa diibta wa akfirna badiya min alistikfaari dembi taaftaladkana badiya fa innii anigu ra'aytu ra'aytukunna waxaan idiin arkaa akara ahli naari ahlu naar kuwa ugu badan inaad tihiine naarta qolada ku badan inaad tihiin baan idiin arkaa dumarow saa darteed sadaqadana bixiya oo gacantiina ha furnaato afkiinnana istikfaarta ha ka joojinina qaalat imra'atu naag ama gabar baa tiri oo minhunna dumarkii ka mid ahaa maalanaa maxaa noogu wacan maalana maxaa xaalkeennu yahay oo aan u noqonay waaye maa lana akfara ahli nnaari maxaa noogu wacan rasuulkii ilaahayo macnaha sababta aan ahlunaar kuwa ugu badan noqonay waa maxay qaala rasuulku wuxuu yidhi tukfirna waxaad badisaan allacna lacanada naga tag nacalata kugu dhacde nacaladiihow iisoo qabo macnaha mar walbaba afkiina lacanada saaran wa takfurna alcashiira cashiiradana waad ku kufrisaan cashiirada waxaa loola jeedaa waa ninka ixsaanka iyo wanaagguu idiin qabto maa ra'aytu ma arkin buu yidhi nebiga min naaqisaati caqlin wax ka caqli nusqaansan iyo wadiini diin aqlaba haddana ka guulaysasho badan lidii lubbin mid kastoo caqli u saaxiib ah min kunna midiina mid kastoo lubbi u saaxiib ah midiin ayaa haddana aqlab ahoo inay ka khaalib noqoto yay markaa u badnaanaysaa qaalad gabadhii waxay tidhi maa nusqaanu alcaqli waaddiin maxay tahay nusqaanta xagga caqliga iyo xagga diinka qaala rasuulku wuxuu yidhi shahaadatu imra'atayn laba gabdhood marag furkooda bishahaadati rajul waa nin marag furkiisa hal nin marag furkiisa ayaa laba gabdhood u dhiganta sida ilaahay tilmaamay fa in lam yakuunaa rajulayn farajulun wamra'ataan laba nin haddii la waayo nin iyo laba gabdhood oo booska ninku ka maqan yahay laba gabdhood baa markaa buuxin kara wa tamkuhu way nagaanaysaa gabadhii alayaama maalmay nagaanaysaa laa tusalli aadun tukanaynin rawah muslim baa xadiid ka wariyey dembina looma haysto ilaahay amarkii mana tukanayso ayaamaa soo mara ay xataa salaada ka tegayso rawaah muslim baa xadiidkaa wariyey muslim baa xadiidkaa wariyey baabu maa acadda allaahu wuxuu ilaahay u diyaariyey ayuu baab u yahay tacaala amarkiisa sarreeyee lilmu'miniina mu'miniinta uu ugu diyaariyey fi ljannati jannada dhexdeeda qaala allahu tacaala ilaaha sarreeye wuxuu yidhi ina almuttaqiina muttaqiinta dhowrsatee rabbi ka baqday fii jannaatin jannooyin bay ku dhex sugan yihiin iyo wa cuyuunin ilo udkhuluuhaa galaa loo odhanayaa bisalaamin nabadgelyo ku gala aaminiina xaal aad tihiin kuwii aaminiin ah idinkoo aamin ah gala wanasacnaa waxaannu ka siidnay maa fii suduurihim wixii laabahooda ku jiray oo min khillin xumaan iyo xaqdi ah laba qofood kasta oo wax isku qabtay qalbigooda waa la nadiifina khilligii ku jirayna waa laga bixinayaa ikhwaanan walaalanimaa lagu beerayaa ikhwaanan ayagoo walaalo ah bay jannada gelahayaan calaa sururin sirra korkoodayna mutaqaabiliina isku qaabilayaan laa yamasuhum taaban maayo fiihaa jannada intay ku jiraan nasabun wax daal ah wamaa hum mana ay ahaanin minhaa jannada xaggeeda bimukhrajiina kuwii laga bixinaayo jannadana laga saari maayo waa koow teeda kale nasbi iyo daal iyo tacab iyo dhibna ma jira buu yidhi ilaah subxaanahu wa tacaala wax tacab ah oo ay arkayaanna markaa ma jiro sidaa darteed ayaa ilaahay wuxuu ku abaalmarinayaa daal dhan inuusan taabanin lagana bixin maayo wa qaala tacaala yaa cibaadi addoommadaydiyay laa khawfun calaykum cabsi korkiina ma ahaanin alyowma maanta walaa antum mana tihiin idinku taxsanuuna kuwii markaa murgoonaya alladiina kuwii waaye addoommada aan cabsida korkooda ahayn murgoonayninna aamanuu rumeeyey biaayaatinaa aayaadkeena waa kuwii aayaadkeennii rumeeyey oo wakaanuu muslimiina muslimiin ahaaday aayaadka allah intay rumeeyeen bay muslimiin noqdeen udkhulu ljannata jannada galaa loo leeyahay antum adinka iyo wa aswaajukum xaasiskiinaba tuxbaruuna idinkoo laydin ikraamaayo idinkoo laydin maamuusaayo markaa laydin weynaanaayo ku gala macnaha idinkoo suruur iyo farxad iyo tuxbar ahoo khayr iyo wanaag markaa ku jira yuaafu waxaa lala dawaafayaa calayhim korkooda wa ahlu jannihi bisixaafin saxamo oo min dahabin dahab ah wa akwaabin iyo koobab wa fiiha waxaa ku dhex sugan maa tashtahiihi lanfus waxay nafafyaalo jeclaysato koobabka iyo saxamadaa waxayna jeclaysataa ku jira ama jannada gudaheedaba wataladu lacyunu indhana ay ku qaboobsadaan wa antum adinkuna fiiha jannadaa gudaheedaad khaaliduuna ku waaraysaan wa tilka aljannatu taasi janno waaye allatii waa jannadii uuriftumuuhaa laydinku dhaxal siiyey bimaa kii kuntum aad ahaydeen tacmaluuna kuwa camal qabta lakum waxay ku leeyihiin ahlu jannahu fiiha jannada dhexdeeda faakihatun kahiiratun faakihaad fara badan waa khudaar iyo wax lagu raaxaystoo la cuno minhaa jannada xaggeeda ama faakihaadkaasayna ayaadna ta'kuluuna ka cunaysaan taasaadna ka cunaysaan wa qaala tacaalaa ina almuttaqiina kuwa dhowrsadee ilaahay ka cabsaday fii maqaamin maqaan bay ku sugan yihiin iyo meel amiinin aamin ah meel aamin ah ayay markaa ku jiraan oo qofka ku jira saaxiibkii wax kasta oo makruuh ah aamin ka ah inuu soo dumo ama ay soo dunta laga cabsan maayo cuntada ku jirta in lagu sumoobo laga cabsan maayo go'itaan itaan inay go'do aamin bay ka yihiin in laga mamnuuco aamin bay ka yihiin ina almuttaqiina fii maqaamin aamiini fii jannaatin jannooyin bay ku sugan yihiin iyo wa cuyuunin ilo ilooyin kala duwan oo qaarna malab ah qaarna caano ah qaarna biyo ah qaarna khamro ah iyo waxaan indho arkin dhaga maqal qalbi bani aadamnaan ku soo dhicin yalbasuuna waxaa loo labisaa oo ay guntanayaan oy ku xiranayaan ahlu jannaha jannada gudaheeda min sundusin xariirta middeeda jilicsan iyo wa istabraqin midda adag labadaba xariirta sunduska ah ayay meesha ku labistaan xariirta mideeda jilicsan ee diibaajka ah waaye istabraqa waa midda xariirta qarada adag ee diibaajka nooc ka mid ah kaasaa la siinaya oo ay ku xihanayaan mutaqaabiliina ayagoo isqaaqaabilahaya wax wax kale gadaashii fadhiya ma jiro qof qof kale qadaadkiisa fadhiisanaya male way isqaabilayaan ahlu jannuhu oo way iska soo hor horjeedaan kadaalika saasoo kale saan jannada iyo maqaamka amiinka u siinay beerooyin iyo ilo saan sundus iyo istabraq aan ugu labisnay oo kale wasawajnaahum waxaanana u guurinaynaa bixuurin cadcad ciinin indho waaweyn leh gabdhuhu markii ay cadcad yihiin indhahooduna uu waasac yahaysan indha yaryaroo shiilaysan lahayn qurux gooni bay leeyihiin sidaa darteed baa ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu u doortay dumarka ahlu jannuhu inay noqdaan xuurun xuur ciin ah kadalika wasawwajnaahum waxaan ugu sawjaynoon u guurinay bixuurin ciinin xuuralcayn xuuralcayn baan siinay yadacuuna waxay u yeeranayaan fiiha jannada gudaheeday u wacdaan bikulli faakihatin faakihaad kasta aaminiina ayagoo aaminiin ah ayagoo khubaartaa ay cunayaan aysan ka cabsanayn saan soo tilmaanay lagu sumoobi maayo calool xanuun ma laha dhib kale ma gaarsiinayo laa yaduuquuna kaaga sii daran dhadhamin maayaan fiihaa jannada gudaheeda almowta geeri ku dhadhamin maayaan ila almowtata aluulaa geeridii hore ay u soo dhadhamiyeen maahane dhimasho kale kama dambayso ee nimcada waxay ku fiican tahay inay baaqi noqoto midda adduunku waxaa walbahaar iyo dhib ku sugan baaqi ma aha si kastuu qofku wax u haysto si kastuu u nimcaysan yahay nimcadu ku waari maayo waxaa laga yaabaa xataa inuusan cunin asoo haysta ama dhakhtar baa u diidoo yidhi kannaha cunin waxyaabaha qaarkood wuu dhibayaa raashinkii uu heli karay iyo lacagtii uu heli karay baa suuragal ah inuu siduu doono uu uga raaxaysan karin wax kasta hadduu ka badbaado oo wax kasta uu cuni karo geeriduusan ka badbaadaynin marka nolol nimco waa midda lagu waaree midda aan lagu waarayn ma aha saa darteed buu ilaah yidhi mar allaala markii intaa la siiyey gabdhaha cadcadkaa la siiyey faakihaad aamina la siiyey laa yaduuquuna fiiha almowt geeri ku dhadhamin maayaanna jannada gudaheeda ila almowtata aluulaa geeridii hore maahane wawaqaahum wuxuu ka badbaadiyey ilaahooda cadaaba aljaxiimi jaxiima cadaabkeeda intaasoo dhanna waa fadlan min rabbik waa ziyaada rabbiga xaggiisa ka ahaatay fadli baaye oo daalika arrintaa huwa alfawzu alcadiim waa liibaan weyn wa qaala tacaala ilaaha sarreeye wuxuu yidhi ina alabraara baariyaashu la fii naciimin naciima gudaheeday ku sugan yihiin waxa laysugu nimceeyey dhex ahaanayaan cala al araa'iki sirra korkooday yanduruuna ka fiirsanayaan wax allaale wixii ilaahay siiyey bay ka daawanahayaan ilaahay ayay ka daawanahayaan tacrifu waad aqoonsanaysaa fii wujuuhihim wejiyaalkooda nadrata annaciim naciimada dhalaalkeedaad ka fahmaysaa buu yidhi ilaa subxaanah wa tacaala wujuuhun yowma-idin naacima waatay ahayd wejiyaalo maalinta qiyaama way nimcaysan yihiin camalkeedaana raalli ah waayo qofku markuu barwaaqa ku jiro guriga aad deggantahay hooya iyo aabbe markuusan qarsin qallooc jirin guriga adigu aad leedahay haddii saddexda wakhti laga cuno waxaad u baahan tahay aad ka heli karto dhafoorkaagaa laga dareemayaa laakiin meeshii qarsinqallooc jiro marna la helo marna la waayo qofku wuxuu rabo uusan heli karin waxaa laga dareemayaa wejiyaalkooda saa darteed ahlu jannuhu tacrifu fii wujuuhihim wejiyaalkoodaad ka aqoonsanaysaa nadrata annaciim naciimada dhalaalkeeda yusqawna waxaa laga waraabiyaa oo ay laga cabsiinayaa min raxiiqin khamro saafi ah makhtuumin oo la daboolay khitaamuhu waxa lagu daboolayna miskun uu yahay geedka miskiga ah wa fii daalika qamradaa ama janadaa falyatanaafasi ha u soo tartamaano almutanaafisuuna kuwa markaa tartamaya ahlu jannuhu waxaa laga waraabinayaa oo laga cabsiinayaa raxiiq buu yidhi ilaahay waa qamro saafi ah makhtuum waxaa loola jeedaa way khatiman tahay sharaabyada waad aragteen haddaad soo gadanayso fur baa xagga kore uga xidhan dahaar kalaa saaran marka laga sii fiiqa ku kaloo khafiif aha kor saaran intaasoo dhan waxaa loo samaynayaa waa xifdin iyo ilaalin sidaa darteed baa ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu u sameeyey khitaam afka looga daboolay ama markaa looga xiray khitaamuhu waxa lagu khatimay oo lagu xirayna miskun waa miski hadda caag baa ku xiran ama imbili bahalka ee faantada iyo ku daboolan laakiin ka jannada miski waaye waxa ugu horeeya ee la tuuro hadda adduunka waa waxa bannaanka uga dhegan ama waa caagii furka kor ahaa ama waa wixii afka ugu xirnaa ee imbiliga ahaa ka waran maalinta qiyaamo waxa ugu horeeya ee laga tuurayaa miski noqday dhaladii ka waran ay ku jirtay waxa gudaha ku jira suu noqonaya waxa la cabaya maxaad miaalan kartaa wixii laga tuurayaa miski oo kale markaa noqday khitaamuhu misk khitaamka waxaa kaloo lagu fasiri karaa waa gororka waa hambada qofku markuu cabbaar shaaha cabo ama uu cabo sharaabka waxa ugu dambeeya ee uga taga koobka kaasaa markaa miski ah waxa ugu horeeye la daadiyo waaye hambadiisa naga daadiya lagu leeyaha maanta laakiin marka qiyaamaha la tago waxa miski oo kale u soo carfahaya hambadii inta hore ka horeysay noqonaysaa inta ugu horaysa suu noqonayaa macnaha hambadii hadday miski noqotay lama qiyaasi karo khitaamuhu misk wa fii daalika jannadaa falyatanaafasi ha u soo tartamaano almutanaafisuuna kuwa tartamaya wa misaajuhu waxaa lagu barxayna min tasniimin waa tasniim tasniimku waa caynan il yashrabu biha almuqarabuuna muqarabiinta markaa ka kacaba waalaayaatu aayaadka oo filbaabi baabka jannada waxaa lagu diyaariyey ku soo arooray kahiiratun macluumaa aad bay u badan yihiin waana macluum oo waa la yaqaanaa wa can jaabir radia allaahu canhu qaala jaabir wuxuu yidhi qaala rasuulu ullaahi rasuulkii alle wuxuu yidhi sala allahu calayh wasalam ya'kulu way cunahayaan ahlu ljannati jannada ehelkeeda fiiha jannada gudaheeday ku cunayaan <clears throat> wixii acaam ah ee la siiyey wayashrabuuna wayna cabaayaan cunitaan iyo cabitaan bay leeyihiin walaa yatagawatuuna ma saxaroonayaan walaa yamtakhituuna ma xaakatufayaan walaa yabuuluuna ma kaadinayaan walaakin acaamuhum tacaamkooda daalika ee kaas ah wuxuu ku soo baxayaa jushaa asagoo ah oo ka miski sida miskiga oo kale u soo carfahaya yulhamuuna waxaa lagu ilhaamiyaa altasbiixa waaltakbiira tasbiix iyo takbiir kamaa yulhamuuna annafsa sida nafsada loogu ilhaamiyey oo kale naftay ugu ilhaamsantahay hadda markaad neefsanayso maantao dhan saad u joogto hogaad ku jirtaa saasoo kale tasbiixdii taxmiidda uga soo baxaysaa rawaahu muslim baa xadiidkaa wariyey ahlu jannuhu way cunayaan wayna cabayaan jannada dhexdeeda ma saxaroonayaan ma xaaka tufaayaan ma kaadinayaan tacaamku suu u soo baxayaa marka dacaamka ay cuneen buu leeyahay rasuulka sala allahu calayhi wasalam wuu ka imaanayaa wuxuu uga soo baxayaa jushaa asagoo markaa ah bishaha waxaa layadhadaa sawtka codka riixda markaa la socota afkana ka soo baxa markuu qofku dhargo kaa ayaa la yidhaahdaa oo waa daacda oo kale macnaa saasoo kale uga soo baxaya raashinkoodii iyo wixii ay cuneen bacdamaysan saxaroonaynin aynan kaadshaynin aysan xaaqatufaynin aysan candhuftufaynin saasuu markaa uga soo baxayaa kaasaa wuxuu u soo carfayaa sidii miskiga oo kale buu yidhi rasuulka sala allah calayh wasalam sidii riixda miskiga oo kale ayuu markaa u soo baxayaa waadaacdii baa sidaa noqotay takbiir iyo taxmiidna sida nafta ay uga soo baxda hadday u needsadaan oo kalea markay uga soo baxaysaa rawaahu muslim wa can abi hurayra radia allahu canhu qaal qaala rasuulu ullaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulku wuxuu yidhi qaala allahu tacaala ilaaha sarreeye wuxuu yidhi acdadtu waxaan ugu diyaariyey licibaadiya asaalixiina addoommadayda fiicfiican waxaan u diyaariyey maa laa caynun ra'at waxaan indho arag walaa udunun samicad dhegana aan maqlin walaa khatara aan ku soo dhicin calaa qalbi basharin bashar qalbigiisa weliga waxaan qalbigaaga soo gelin ayaa jannada kuugu diyaar ah weliga waxaadan indho saarin yaa jannada kuugu diyaar ah weliga waxaan dhagahaaga soo gaarin ayaa jannada kuugu diyaar ah waxyaabaha qaarkood waa laga yaabaa adduunka inaad tamaniso inaad aragto ama aad maqasho ama qalbigaagu ku soo dhaco laakiin meesha ma jirto iqra'uu ama waqra'uu aqriya in shi'tum haddaad doontaan hadalka xaqiiqdiisa falaa taclamu nafsun naf ma oga maa ukhfiya lahum wixii loo qariyey oo min qurati acyunin ilqaboobsi ah jazaa'an waana abaal bima kaanuu yacmaluuna wixii ay ahaayeen kuwa camal qabta abaalkiisii waaye muttafaqun calayhi wa canhu waa saxaabigii hore qaala qaala rasuulu ullaahi rasuulkii alla wuxuu yidhi awalu zumratin jameeca ugtan ugu horaysa yadkhuluuna aljannata jannada gelaysaa calaa suurati alqamari dayax suuradiisay leeyihiin oo leylata albadri habeen afar-iyo tobanaad ah habeenka afar iyo toban waa markuu dayaxu buuxsamo iftiinkiisana kaamil yahay quruxda iyo haybadooda iyo sida aad ay u yaalaan dayax baad mooddaa afariyo tobanaad ah waa kooxda ugu horraysa ee jannada gelaysa umma intaa kadib alladiina kuwa yaluunahum ku xigana calaa ashaddi kowkabin xiddikan ugu daran duriyin ee ifaah fi samaa'i xagga samada idaa'atan xagga iftiinka xiddiga midka duriga ah ee iftiimaa loola jeedaa macnaha midka durigaa waa xidiga iftiinkiisu badan yahay ilaa xidigaha laftigoodu way kala iftiin badan yahay waa suuragal meelaha aad joogtaan inaadan dayax ibiyo iyo arkinba iyo xidigo nalalka iyo waxyaabahay leeyihiin waxaa loo miihaalayaa dad meel mugdiya ku noolaa waxaa tusaalahan la siinayaa dad dayax yaqaana bil yaqaana xidigo yaqaana goormee noogu dambaysa bil la arko goormee noogu dambaysa saxiix la arko saa darteed baa raadiya iyo waxuun iyo joornaan unbaa laysaga soomaa laguna afuraa maahane markii hore si toos ah ayaa loo arki jiray dayaxa gorma idinku dambaysa dayax ramadaanaad aragtaan waa dhalatun baan iska dhahnaa xaaladdaa marka waxay tilmaamaysaa rasuulka sala allahu calayih wasalam tusaalaha uu bixinaayo ayaa waxay tahay tusaale cajiib badan oo dadka mar allaala markaa meesha ay joogaan ay ku arki karaan waa dayaxkan ee xidig xidigdheer midka durrigee iftiimaa midka ugu iftiinka badan laa yabuuluuna ma kaadinayaan walaa yataqawatuuna ma saxaroonayaan walaa yanfuluuna ma candhuftufayaan walaa yamtakhituuna ma xaaka tufayaan oo ma xaakoonayaan amshaatuhum shalladooda ay ku shallaysanayaan addahabu dahab waaye allaahu akbar shanlada ay ku shallaysanayaan baa dahab ah bir iyo caag iyo qori waa hadda soo maaha saddexdaa ma dhaafsiisna ama waa caag ama waa bir ama waa geed ama qori ayaa laga sameeyey laakiin aakhiro jannada midkay ku shallaysanayaan ama ay ku feenanayaanna waa la yidhaahdaaye dahab waaye waa rashxuhum rashxigooda almisk waa miski waxa dhididkooda ah ee jasadkooda ka soo baxa miskigoo kale uu carfayaa wa majaamiruhum idin uunsigoodu aluluwatu waa geedka uluuha lagu magacaabo waa cuud tayib ah waa uunsi ama cuud tayib ahoo aad yaad u carfaa idin uunsigooduna waa kaa aswaajuhum xaasaskoodu alxuuru alcayn waa gabdha xuural ah calaa khalqi rajulin waaxidin hal qof khalqigiisaad moodaa hal qof abuurkiisa ayaad u malaynaysaa calaa suurati abiihim aabbahood suuraddiisay wataan aadama aadam ahaa sittuuna diraacan lixdan dhudhunbay fi samaa'i xagga kore jiraan ma gaagaabna ahlu jannuhu waa dhaadheer yihiin sidaa darteed ayaa suuraddooda iyo qaabkooda wuxuu yahay aabbahood aadam oo kale lixdan dhudhun oo fi samaa'i xagga samada markaa ah calaa khalqi rajulin waaxid marka la leeyahay hal qof abuurkiisa oo kalead markaa moodaa waay muttafaqun calayhi wa fii riwaaya warin kale oo lilbukhaariyi wa muslim ah aaniyatuhum weelashooda ay wax ku cunayaan kuna cabayaan fiiha jannada dhexdeeda addahabu waa dahab buu yidhi rasuulka sal allah calayh wasalam wa rashxuhum dhididkooduna almisku miski oo kaleu usoo soo carfaya walikulli waaxidin mid kastoo ahlu jannaha ka mida raggooda oo minhum ayay ka mid ah zawjataani laba xaas buu markaa leeyahay laba sawjaa u sugnaatay yuraa la arkaayo mukhu suuqihimaa shanshadooda waa luqdeerta dhuuxa ku jira min waraa'i allaxmi hilibka gadaashiisaad ka arkaysaa min alxusni qurux daraaddeed la khtilaafa baynahum iskhilaaf ma jiro ifur iyo dhig wax iga iyo madaxa iga isii iyo wax khilaaf iyo wax dagaal ah ma jiro buu dhahay nebiga walaa tabaaquda la khtilaafa baynahum walaa tabaaquda isku xanaaqna ma jiro isku caroosho saaka waan kasoo tgti ay u kacsanayd tiina ma jirto walaa tabaaquda quluubuhum qalbiyaalkoodu qalbu waaxidin hal qof qalbigiisa waay hal qof ma iskhilaafa waa maya waxaad go'aan gaarto waad ku dhaqaaqdaa soo maaha aha ayguna saasoo kale waay waa xaasaskii iyo raggii qabayba yusabbixuuna allaaha ilaahay bay nasahayaan bukratan subax iyo waasiila iyo waa cishaa iyo wa cashiyan galabba subax iyo galabba ilahay bay nasahaya subxaana wa tacaala riwaayaddan dambe waxay tilmaamaysaa weelasha ay wax ku cunayaan ahlu jannuhu waa dahab dhibidka ka soo baxayo waa miski nin kasta laba naag buu leeyahay xadiid kalaa tilmaamaya mid kastoo ayay ka mid ah toddobaatan iyo laba xaas buu markaa leeyahay laba waa kuwa xurlacaynta ah toddobaatanna waa kuwa adduunka cagsina way jirtaan cagsina way jirtaa laba ah, ah ee xuralcaynta toddobaatan waa kuwii adduunka ama toddobaatanba baa xuralcayn ah labana waa kuwii adduunka marka riwaayaddan waxay sheegtay labadii ama xuralcaynta ahaa ama kuwii adduunka ahaa laakiin guud ahaan wiilka muslimka ah laba iyo toddobaatan buu ilaahay siiyey subxaana wa tacaala waatay saxaabadu dhaheen yaa rasuul allah toddobaatan iyo labo tawar maa loo hayaa laba iyo toddobaatan naag ka shaqayntoodu way adag tahay soo maaha tabar looma haayo nin walboo adinka idinka mid ah ilaahay wuxuu siinayaa boqol qofood xooggoodii kartidooda buu dhahay rasuulka sal alla calayh wasalam marka toddobaatan iyo labadaa waaye ee waxaad arkaysaa yura waa la arkayaa oo waxaa la arkayaa mukhu suuqihima suuqooda waa lafta shanshada lafdheerta dhuuxa ku jira min waraa'i laxmi hilibka gadaashiisaad ka arkaysaa min alxusni quruxda ay leeyihiin dartood markay wax cabayso waxaad ka arkaysaa muraayad oo kale dhuunteeda suu sharaabku u maraayo injir ma laha sakh ma laha xayd ma laha nifaas ma laha candhuuf ma laha xaakam ma laha wax allaala wax kuwa adduunka ay leeyihiin ma lahan gabdhaha xorla'ayntaa qowluhu uu yidhi calaa khalqi waaxidin rawaahu bacduhum bifatxi lkhaa'i kha'da oo la kordhigay qaarkood akhriyeen iyo wa iskaani laam laamtoo la sagniyo ama la reebo khalq abuur buu noqonayaa wa bacduhum qaarkood bidammiha way godeen oo waxay yidhaahdeen oo waxay yidhaahdeen oo macnaha meeshii khalqi ahayd khuluq bay marka yidhaahdeen gudniin wa kilaahumaa saxiix labadu marka waa saxiix maxay noqonaysaa marka waxay noqonaysaa khalqi waaxid hal qof abuurkiisa ama khuluq waaxid hal qof dabeecaddiisaoo kale macnaha hal qof dabeecaddiisa ay dhammaan wada leeyihiin ahlu jannaha iyo eh, kulli waxa meesha ku jira idan wax iskhilaaf ah ma jiro meesha aynoo joogto bilahi towfiiq wallahu subxaana wa tacaala aclam